الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني كتابكيني زبدك زبد بن رسلان waxaan maraynay darsigii beed darsigii sagaalaad ayaan bilaabaynaa maanta insha allahu tacaala qaala annaadimu raximah ullah wayataxaraa lishtibaahi taahiri binajisin walow liacman qaadirii dalkumi walbowli wamaytatin wama wirdin wakhamrin durin utnin muxramaa yusanu laa bacda zawaali saa'imi waakaduuhu liintibaahi naa'imi walitaqayuri famin walisalaa wasunna bilyumna alaraaku awalaa waayahay waxaan kusoo jirnay baabul aaniyati buu shiikhu kasoo hadlay ujeedka baabul aaniya dahaaro lagu soo dirayna waxaa weeye waa weelkii la isticmaali lahaa soo maa aaniyadii buu kasoo hadlay kadib wuxuu kasoo hadlay dabbadii ama kabkii weelka ee dahabka iyo fidada kadib wuxuu kasoo hadlay weelka in la daboolaa inay sunno tahay haddaa wax kale mactaweydo inaad hee qori yara aad saarto ilaahayna u tala saarato ciidanka alle halkan wuxuu ka hadli doonaa ijtihaadka qofka la garan waaye biyihii ama shay najaasa iyo shay daahira qofkii kala garan waayey xukunkiisu muxuu noqonayaa ijtihaadkiisu see noqonayaa halkaasuu sheikhu ka bilaabaya raximah allahu tacaala wayataxara wuu ku dadaalayaa dadaal buu bixinayaa lishtibaahi daahirin mid daahir ah dheehgelidii darteed binajisin ay mutanajisin mid la najaaseeyey uu dheehgalayo walow liacman mid indhalaab ha ahaadee kaa indhahala oo qaadirin awooda ijtihaadkii wayataxaraa wuu dadaalayaa qofkii haye muxuu ku dadaalayaa dadaal buu la imaanayaa lishtibaahin liajli ishtibaahin dheehgelid darteed liishtibaahi daahirin mid daahira dheehgelid u dheeh galay darteed binajisin mid najaasa ah walow liacman kaa wax dadaalayo ijtihaadka la imaanayaahi walow liacman mid indhalaab ha ahaado hadduu rabo kaa indhahala oo qaadirin awooda ijtihaadkii lal kummi kumkii ijtihaadkama furna lal kummi hoos dhigaas dee ay laa yataxaraa liishtibaahi lkummi wey macnuhu intaas daahirkaas hoos ka dhigan bay bay ku cadfantay laado waa laa naafiya xarfacadaas uma noqoto laado haa lal kummi ku dadaalimayo kumkii najaasada ahaayo dheeh galay wal bawli najaasakaadidii dheeh gashayna ku dadaalimayo ishtibaahii ka yimi wa maytatin bakhtigiina ishtibaahii ka yimi heeh ku ijtihaadimayo wa maa'i wardin biyaha maa wardiga la yidhaahdana ishtibaahii ka yimi ku ijtihaadimayo wa khamrin khamradiina ijtibaahii ka yimi ku ijtihaadimayo durri utunin wa durri cafwan derri utnin waa derri utnin dameer caanaheedna ijtihaadkii ka yimi ku ijtibaahii ka yimi ku ijtihaadimayo maxraman maxraman istahni ka soo reeb maxraman maxramkii ka soo reeb waayahay <laughs> lalkumi marka daahirkay ku cadfan tahay yacnii shaygii daahirka ahaa oo najaasa dheeh galay soo ma garanays yah ijtihaad la imow lalkumi kumkii hala imaan xagga marka wuxuu ka hadlay shiikhu qofkan goormaa la rabaa inuu ijtihaado shaygii daahirka ahaa haddii kaga khaldamo shay najaasaa goormuu ku ijtihaadi karaya waaya saddex masaalo meeshan sheega sheikhu raximahullah biyo nadiifa oo xagga ku yaalay waa ogeyd waxaa kaloo ogeyd biyo kalo biyo kale oo najaasa oo xaggan yaalay soo warka soo wardhan baa yaah xoogaa baa ka maqnaydoo markaas soo laabato waa kala garan weyday biyihii nadiifka ahaa oo lagu dahaaro qaadanayay iyo biyihii najaasada ku dhacday wax kale oo ku kala garatana garan weyday soo maah xaggaa waxaa yimaaday ishtibaah maxaa yimi ishtibaahu taahirin binajisin shuruud baa marka uu leeyahay shuruudda uu leeyahay tusaalayaashaas qayb ka mida ayaa caddeynaya shardiga koowaad waxa weeye waxaa lagu ijtihaadayo inuu mutacadid yahay an yakuuna mutacadidan yacni wax kow iyo laba la dhihi karo hal shay keliya ijtihaad ma galo kow ijtihaad haddaad soo mutacadid ma ah meeshan waxaa noo yaala caagad biyaa oo nadiifa ama weel biyo ku jira oo nadiifa halkanna weel biyo ku jiraan laakiinse hee najaaso ah laakiin sida isku eg mutacadid waayihin soo maah kow shardiga labaad waxa weeye ishtibaahi waa inuu baaqi yahay waa inuu hee waa an yakuuna baaqiyan mugdigii jiray meesha waa inuu baaqi yahay oo haddii qolofku tiraar waa kuwan biyihii nadiifka ahay kuwan isticmaaldeen ishtibaahi meeshii hee waa ka baxay soo maah ha qolo ogeed hadu tiraar kuwana biyihii nadiifka ahay qaado markuu baaqi waa inuu yashtibaahi weli arrinka saddexaad oo muhimka ah waxaa weeye kownu an yakuuna likulli min almushtabihiina aslun fii xilli lmatluubi an yakuuna hee likulli min almushtabihayni ama mushtabahayni labada laysku qalday mid kasta waa inuu yahay aslun fil xilli xalaalnimo waa inuu asal u leeyahay sheegan asalkiisa waa inuu xalaal ahaa biyahan daaalku biyahan meesha noo yaala mid waaba iska nadiif waa laogyahay aslu fil xilli waaye soo maa biyaha kaleo najaasadu ku dhacday haddee najaasa ku dhacday laakiinse asalkood maxaa weeye daysan najaaso lahayn aslun fil xilli soo maa waa lagu dahaar qaadan karaa marka labaduba asalka way wadaagaan mid baa najaasa ku dhacdo asalnimadii ka saartay laakiin haddii najaasada laga wadeyn lahaa dee aslun fi tahaara ama aslun fi lxilli banaan wax shay oo banaan buu iska ahaan lahaa isticmaalkiisu soo warkaasoo war dhammaa arinka saddexaad waxaa weeye an yakuuna lilcalaamati majaalun an yakuuna lilcalaamati majaalun waa in meesha calaamado lakala garan karaya oo calaamado lagu kala garan kara meesha waa inay yaalaan haddiise calaamada oolinba maxaa lakala maxaa lakala maxaa lagu ijtihaadayaa ijtihaadka muxuu u baahan yahay ismaaciil qofkii markuu ra ijtihaadiya uu leeyahay waqtigii baan baaraya tusaale waa in wax eega soo maaha inuu qoraxda eega kan waynu sameeyaa markuu labadan weelka rabo inuu midku ijtihaado kii daahirkaa ah waa kan kii kalena kii najaasadana waa kan inuu leeyahay maxay u baahan tahay calaamado Ah, haddii markii hore markaa imaanayay weelkaas eygiibaa ag fadhiyey waa calaamad soomaa markaa imaanayay xoogaa weelkan wuu ka naaqasnaa kan wuu ka yara nuqsaan baa ku jidhay markaa imaanayay kan aagiisa dhogortii shayga najaasada ahaabaa ag taaltaalay waa in meeshan calaamada hee waa ina calaamad jiran afar mas'alaa marka shuruudiyiin ko kow waa in wuxuuta wax hal ka badan yahay waxaan ijtihaadka lagu samaynayo kow ma tahay labo waa in najaasadii ama ijtibaahii weli uu jiraa saddex labadan shay oo ijtibaahu ka dhex dhacay waa asalkooda waa inuu yahay hee xillun waa inuu jiraa xil waa inay asalkooda bannaan yihiin oo xalaal ay ahaayeen arrinka afraad muxuu yahay calaamadu waa inay hee waa in meesha calaamada la heli karayaayo meesha calaamadu jiri karayaan afarta marka marka labadii biyaa meeshaan keennay afartii shan marka laga helo qofkii wuu ijtihaadaya wuxuu leeyahay kanaa ila saxan kii ijtibaahii kii waxaan ku ijtihaaday markaan calaamadihii eegay kan inay biyihii nadiifka yihiin kanna maxay noqonayaan markaa najaasadii bay noqonayaan horta ijtihaadku waa kaa marka waxyaabihii ijtihaadku ka imaanayay shaygii najaasadu ku dhacday oo asalkiisu laakiinse uu ahaa ii sheeg uu ahaa xalaasha markuu shay daahir ah tusaaleen biyihii najaasada ee ku dhacday laakiinse asalkoodu xalaasha ahaayeen daahirka ahaayeen iyo iyo biyihii nadiifka ahaa markii ijtihaad loo sameynayo laba xaaladoo midkood waay kow biyo kale oo nadiifa ah inaa haysatid oo taa aa inaa nadiif halkaa ku yaala soo maa iyo inaadan biyo kale aadan haysan labadaas mooyaane warkaas wardhab maa haddaa biyo kale oo nadiifa ah meel ku og tahay inaad ku ijtihaado jawaas weeye inaad ku ijtihaado hee way bannaan tahay biyaha inta xaggaa dhigata ayaga wax dhigi kartaa labadan baa ku ijtihaadaya haddii aadan biyo kala haysan laakiinse hee maxay noqonaysaa markaa waajib bay noqonaysaa inaa ijtihaadid oo labada midkood hee aad isticmaasho waaya haddii shaygii asalka ahaa shaygii daahirka ahaa lagu khaldo shay asalkiisuba najaaso yahay ka warama halkaa waxaan laa majaal lijtihaad meesha ijtihaad ma soo gelayaba meesha ijtihaad hee ma soo gelayo halkana waxaa ku yaala biyihii daahirka ahaa halkana waxaa ku ogeed biyo kaadi baa ku ogeed kaadi midabkii biyaha leh halkan maxaa ku haysaa tacaddu waa jiraa soo maah tacadud ma jiro kow labo maxaa kaloo jira calaamadna waa la heli karaa soo maah saddex qaa'im weeye isbaahi soo maah oo weli waa joogaa shardiyo qabsanaya aslun filxilli baan sugu imaanana biyahan aslun filxilli waayihin daahirkaa ah. laakiinse kaayadoo aslun filxilli miyaa ah. maya waa najisu caynin asla xilli ma walehba halkaa marka maxaan dhahaynaa qofkii isku khalda biyo daahira iyo kaadi aan midabkeeda biyaha laga sooci karin meesha ijtihaad ma imaan karee hee maxaa la samaynayaa ha ka takhalluso labadoo ha isku shubo intuu haystana ma booraysan karo intay kala saaran yihiinoo biyihii najaasadaan agga biyihii daahir xagga yaalaan kaayadina xaggan hogagalan yahay waa iska booraysanaya ma dhihi karo muxuu samaynayaa madaxaa isu geliya labadooda kal madaxa isu geliya meesha maxaa yaala maxaa lahubaa meesha inay yaalaan biyana jahasale marka ha booraysto marka ma ku dhacay laakiin hadduu booraysto asagoo biyihii halka yaalaan najaasadan halkaa taaluusan kala garanayn maxaa la hubaa meesha inay yaalaan hee maxaa hubnaa meesha maxaa hubnaa biyo nadiifa inay yaalaan meesha biyo nadiifa yaaleena inaad booraysto masaxbaa marka shuruuda booliska muxuu ahaa tacaduru alma soomahan waa inaysan biyo jirin meesha maxaa hubnaa inay yaalaan aan kala garan weyno haddaan rabno laakiinse maxaa hubnaa ismaaciil biyo nadiif ina meesha yaalaan marka saa meeshaa uga saatay shardigaa maxaa sayanaysaa isku daraysaa kadibna daadiba dee markaas war dhammaa ayib hadda marka maxaan dhiganay shaygii daahirka maxaa lagu khaldayaa shay asalkiisu daahir yahay marka maxaa kuu furan haddii shaygii daahirka ahaa lagu khaldo shay kaloo asalkiisu daahir yahay laakiinse najaasoobay maxaa kuu furan laba xaaladood waajibiyo iyo jaais soo maa haddii lagu khaldo shay asalkiisuba najaaso yahay maxaa kuu furan wax ijtihaada hee laa majaal wax ijtihaad shardi baa buraya soo maa arrinka saddexaad waxaa weeye shaygii waxaa lagu shaygii waxaa lagu khalday oo lagu ishtibaahay shay asalkiisu laysa aslan fi dahaara markii dahaara loo yimaado aan lagu dahaara qaadan karin laakiinse asagoo daahira markaa maxaa la sameynayaa baa la yidhi mid kasta marba mid baa lagu weeseysanayaa marba mid baa hee tusaalayaashu shuu keeni doonaa marka u fiirso wayataxaraa wuu ku ijtihaadayaa qofkii liishtibaahi taahirin mid nadiifa dheehgalkii uu dheeh galay binajisin mid mutanajis ah oo najaasoobay walow liacman kaa wax ijtihaadaya haba ahaadee mid indhala kaa indhaha loo ahee qaadirin awooda xaggaa maxaa ku baxay kii indhaha laha laakiinse aan awoodinba hee inuu ijtihaada aan awoodin meeshaasuu ku baxayaa waaya oo dee oo indhala yahay laakiinse eh, waxna ma urin karo waxna ma taaban karo waxna ma herdhamin karo dee waa waa waa acman hayru qaadir waa mid indhola haddana maxaa ugu darsamay inuusan waxba awoodin ama acman qaadirka waa kee waa kii indhaha laha laakiinse siyaabo kale ku garan kara biyaha inuu urinayo oo kaleeto inuu taabanayo oo kale wixii la halmaanay lal kumkii asagoo ijtihaad ma gelayo xukun maxaa laga kum waa halkaa hal maro waa qabtay haddii halkaa nijaasa ku dhacdo midkood kadib aad soo qabatay maradii niyahow labadan kum yaa keebaa keebaa nijaasadoo ku dhacday aan ku ijtihaado ma dhihi karaa ma dhihi karaa ismaaciil hal maro waa qabtay khamiiskaa soo qabato waxaa tiraahday waxaan hubaa midkood inuu nijaasa ku dhacday kuu ahaa aan dhaqo marka inaan dhaqo maxaa ka imaanaysa inaan horta soo hela sooma ahayn marka maku ijtihaadaa maxaan lahaynaa may way u diiday bayga ijtihaadkii u diiday shuruudda kushigan ka mid ahaa shaddi muxuu ahaa waa in mutacadi waxaan ijtihaadka lagu gelaya waa inuu mutacadi yahay wuxuu abaa hal maree maxay ijtihaad gelisaa warkaa mar ku dhac haddaa intaa jaro halkaa dhigo dee marka mara gaaree noqonaysa hadda laakiinse markii khamiisku laba kun leeyahay ama fanaanadii laba kun markay leedahay wuxuu ahaa isku hal fanaaneed wax lagu ijtihaado ma ahe wada dhaqshiikh warkaas wardha maa ha taas waa masalada xaggaa marka shardigee diiday tacadudkii baa diiday wal bawlika ayadiina ijtihaad geli mayso ayadana maxaad diidaysaa isku day shiikh maxaad diidaysaa ayadana aslun lxila asal xalaala ma laha iyadu shardigaas ayadana qabanaya soo warkaas biyihii iyo kaadibaa isku shabahay aan ku ijtihaado kii daahira maxaan qabanayna mutacadi way tahay qaa'im waaye hayee calaamad baa laga helin karaa laakiinse maxaa jabay aslun lxili meesha ma jiro aslun fi tahaariya aslun filxilli midtoona hee ma aha wa maytatinna waa la mid halkan markaa timaaday baa waxaa aragtay neef halkaa yaal iyo neef halkaa yaal waxaa ogtahay mid inuu caadi u baktiyey midna la qalay midna waa daahir midna hee waa najaasa soo maa haye ijtihaad ma hegeli kartaa midna waa la qalay waa daahir midna waa najaaso naftiis buu baktiyey labaduna waa gowracan yihiin dee ad marka waxaa ogtahay mid inuu najaasa ahaa haye yah shuruudda u eegana ku ijtihaad baa wiri kii daahirka ahaa maxaan dhahaysaa sheikh tacadud waa jiraa soomaa maa haye baaqina waa tahay weli ijtibaahi mugdigii waa jiraa soo saddex calaamadana way jiri karaan waa fiiliinka dhaa midka soo dilaan dilooda midbaa herdibaa eh, ka baaraysaa mid ku dhinso ma dhici karto yah ha calaamadana way jiri karaan haye shardiga afraad muxuu ahaa asal xalaala ah ma jiraa kan la qalay asal xaala wuu jiraa asal maxaan soo dhigan waxyaaba najaasada caynta maxaa ka mid ah sheekh ismaaciil maxaa nijaasada caynta waxaa ka mid ah almeytatu soo ka mid maaha ha eeg almeyta waa najaaso waa najaaso cayn ah marka asal xalaala ma walahaba asal xalaala leeda maya waxaa u kala garanaysaa shayga inuu asal xalaala leeyahay inuusan lahayn biyaha oo kale biyuhu asal xalaal waaye daahir waaye le haddii najaasa ku dhacdo mutanajis marka shayga asalkiisu najaaso yahay najisun baa la dhahaa kii najaasa ku dhacday maxaa la dhahaa mutanajis marka hadda maxaa lenahay maytadii waa najis najisu cayn weeye asal xalaal ahee eh, ma laha ayadan laguma istaagika marka labada waa laysku darayaa labadaba hee waa laysku darayaa midna laga taaban mayo wamaa i wardin biyihii maa wardiga la yidhaahdo maa wardigu biyo waa biyo dee aan laga aqoon biyaha nadiifka ah laakiin sida biyo maaha waa maa u wardin se magaca wardiga miyaa laga keenaa garamayo ubaxa miyaa laga miiraa allaahu aclam halkan weel maa u wardinaa ku jira halkana maxaa ku jira biyo nadiifa waa kala garan weyday kee biyihii caadiga ahaa kee maa u wardigiyaa haye kow maxaan leenaha mutacadid waaye laba maxaan leenaha Eh, qaa'imo waaye muxuu ahaa dee baaqi wey soomaha eh, ijtihaadkii weli waa imaan karayaa waa ciladii wey jidha soo saddex calaamadaa la baari karaa soo afar haye aslun filxilli halkaa marka fiirso aslun filxilli waxaa laga wadaa asal ahaan sheegan xalaalamaya aslun filxilli baa aslun fi tahaarati baa iyaduna imaanaysa marka aslun filxillina waa si guud markaa u hadlayno hadda maxaa u baahana inaan ku dahaaro qaadano soo waxaan leenahay maa wardigu aslun fi tahaara maya aslun fi xilli maya haa dee biyahawardi hadii xaga kaaga daataan waa biyo iska waa daahir weeye waa fahamti soo maahan hadda marka biyihii inaan ku weese qaadanaa u baahnay sax walaa ah, waxaan leenahay biyahan meesha yaalla ee maa wardiga ah ee aanan ka sooci karin kan sax inay daahriyan waa fahamnay in daahriyan ma isku haynaa maya laakiinse aslun fi tahuur ma lagu dahaaro qaadan karaa waxaa leenaha marka hadday daahir yihiin najaasadii ka soo tage soo maah najaasa maah taasoo kale markaa ijtihaad kama furna ayadana marba haddaan lagu daharqaadayn ijtihaad kama furna maxaan samaynaa markaa mid kastabaa lagu waa wardigiina waa isticmaalaysaa biyihii nadiifkan waa isticmaalaysaa fi nihaaya waa weese qahadatay markaas war maa khamrigii xagay gelaysaa iyaduna maxay gelisaa shardigee diidaya aslun fil xilli baa diidaysa ayadoo aslan khamrin cadaan aan dhici karta inay jirto wa dari utnin utnin waa waa jamcu cataan dameerta wey dameerta dameerihii faraha badnaa caanahooda dameerta laga hadlaya waa tan banaanka dabjoogta tanduurka joogta waa dameer farooga waa la qalanayaa ayagu mushkilo male caanihiisanu daahir weeye sida la sheegay laakiin kaa daraga waa kee dameerkii dabjoogta ahaa ee biniaadamka la noolaa caanihiisii ba halkan lasoo dhigay maxaa kaloo lasoo dhigay halkan caano lo ama caana geel kadib waa kala garan weeye kee heedhehee keehee kee kee caanihii loodaa kee caanihii bahalkii ah koo waa mutacadid shuruuda ii tiri koo waa mutacadid laba baaqi weeye ishtibaahii soo maah dehgalkii waa baaqi haye saddex calaamadaha la baari karaa soo maa calaamadaha la baari karaa afar aslun filxilli ma yihiin biyaha caanahan caanaha looda aslun filxilli weye soo maa tii ee imow u imow ti muxuu ahaa tii dameerka laga sooklisay aslun filxilli miya asal ahaan waxaa ala miyaa maya halkaa marka maxaa ijtihaadka waa bannaanyahan soo maa yaa ijtihaadka ma bannaanyah xaggaa ijtihaadka ma bannaana marka laga wada tegayaa meeshaas qofkaas war dhammaa maxraman wuu kordhigay ficil ba usoo qadaraysaa maxraman ay istatni ka soo reeb haa istatni waxaa ka soo reebtaa maxraman maxramkii ka soo reeb muxuu ka soo reeb yacni asaga ijtihaad ha gelin weeye maxram waxa weeye ninkan gabadha aan geyn maxramkiis waa hagyaha halkaas baa waxa lagu soo sii daayay labaatan gabdhood walaashiis baa ku jidha waa dhici ka kadha inuusan garanayn waa fahamti soo odayga aabbaha magaala hiblaaye ayuu wuxuu baa gabar u joogtayo waagu dhintaa la ogaaday gabadhi miyuu garan karaa kani haddii labaatan sano kasoo wareegta maya waa dhici kartaa soo maa waxaa layidhi walaashaa tobankaasi ku jidhaa tobankii marka hadduu rabo inuu mid ka guursado maxaan leenahay ijtihaad gal dhihi mayno waa kasoo reeben laguma ijtihaadi kara iyada ku warkabakudhac soomaan istatni maxraman marka maxraman istatni kasoo reeb hee maxraman maxram kasoo reeb waan ku ijtihaadayaa tobanka gadhood meesha jooga hee midii aan walaashay ahayn inaa guursado waa ku ijtihaadaya waxaan leenahay taas maxramkaa kasoo reeb ayada ijtihaadka iyadu ayadu ijtihaad geli mayo wey shiikhu ku raxima allahu tacaala markaa ma ku dhacay maxaa yeele wax calaamado soocaysaa ma leh haddii mactaa calaamad la helo baay falaa ijtihaada aydan wax ijtihaada mactaa hee ma laha mhm. waaya maxaa diidayaa iyadana haddii mactaa shuruudeena ku eegno ijtihaadka waxaa diidaya aslan fi lxilli baa diidaya ninkan tobankaa gaba ka mid inuu guursadu raa soo maahan nikaaxana waxaa loo jiidaya ninkan inuu u istimtaaco ama istimtaacaan gabadhuu guursaday istimtaacuna alaslu aslu waxa weeye hee xurma weeye soomaa alaslu aslu fi labdaaci alxurmatu ha halkaa markaa asal xurmaaba soo galay shardigaas ayadana hee diidaya weeyaan xagga marka ijtihaadkan si fiican ugu fahnaa rajeynaya qofkii inuu markasta waxaa la rabaa masaaisha uu isbarbar dhigayo ku ijtihaadayo inuu iska eego horta asaladooda afartaa shadu eego mutacadid miyaa baaqi miyaa asl filxil ma jiraa haye calaamaduhu meesha ma imaan karaan calaamado weeyaan baabu siwaaki cadayi caday maxaa lihahdaa isticmaalu cuudin wanaxwihi fi lasnaani wamaa xawlahaa isticmaalu cuudin hee iyo wanaxwihi fi lasnaani wamaa xawlahaa laan iyo wixii la halmaala laanta in loo isticmaalo carabkii ilkihii iyo wixii ku xeernaa shiikhu wuxuu yidhi yusanu waa la sunneeyey huwa siwaagii baa la sunneeyey cadaygii waa la sunneeyey laa bacda zawaali saa'imi kii soonnaa qorax iilashadii ee qoraxdu iilatay ka gadaal lama sunnayn wa akaduu way adkeeyeen husi waagii bay adkeeyeen lintibaahi naa'imi kii hurday soo kicid uu soo kacay darteed walitagayuri famin af isbeddelay dartiis walisalaati iyo salaad daraaddeed wa sunna waa la sunneeye siwaagii bilyumnaa gacan midig in lagu isticmaalo baa la sunneeyey al araaku geedka araagka la yidhaahdo cadayga la yidhaahdo awlaahu asagaa ugu mudan asagaa ee eh, <laughs> jumlooyin tarabeela buu dhexda isu geliyay sheekhu raxima allahu tacaala aryaan naxwooley ah bee tegeysa waaya yusanna waa la sunneeyey huwa waa la sunneeyey siwaagii halkan muxuu noogu sheegay noqdo koowaadoo ah cadaygu inuu yahay sunne inuu yahay laa bacda zawaali saa'imi kii soonnaa qoraxdii iilata ka gadaalhee lama sunnayn cadayashadii xaggaana muxuu nagu sheegay mas'aladii labaadoo ahayd wati wakti gaar ah yacni wakhtiyada aan la sunnayn in la cadaydo waa wakhtiyadee buu yidhi kii soonnaa markay qoraxdu iilatay kadib yacni soonkii qofka qof sooman horta koo qoraxduna way iilatayo bartankii yani duhur wixii loo gaaro wey duhur ilaayo maqrib wixii loo gaaro inta inta ka dhexaysa qofkii soonaa inuu cadaydo waa u karaahiyo ayadan lama sunnayn soo masale labaad maa iyaduna yaah wade khaluufkiibo baa qofka ka hor istaagaya wey oo nebigu tilmaamay sala inuu muskiga ka fiican yahay karaahiyadaasna waxay ku eg tahay maqribka maqribka ka dambeeya cadaygu waa sunna in la cadaydo waaya laakiinse haddaad dee xoolo kale cuntay ama belo kale kaas urayso oo asalkii afka keliya aan ahayn wax kale kaa urayaan ayada waa ka cadayanaysaa wa akaduu way adkeeyeen hu bay adkeeyeen siwaagii liintibaahi halkana muxuu ka gelayaa shiikhu saddex waqti ama saddex goor oo cadayga in la sun in la cadayda ah ay adag tahay yani ay e, sunna sunnahii sunna mu'akada ay tahay kow lintibaahi naa'imi kii hurday soo kicidiisii walitaqayuri famin afkii isbedel uu isbedelay darteed inuu iska aamusanaa qof muddo oo kaleeto iska aamus ama cunto uu cunay oo kale uu isla bedelay walisalaati ama salaad inuu u kacayo oo markii la aqimay safka la galay baa la sheegayaa markaasna sunnuhu aad buu usi adag yahay qofka inuu hee inuu cadaydo taasna waa masalada labaad masalada saddexaad waay masalada afraad waxa weeye wa sunna bilyumnaa waxaa la sunneeyey wa sunna waa la sunneeyey huwa siwaagii bilyumnaa midig in loo isticmaalo ayaa la sunneeyey halkaana waa masala afraadoo wuxuu rabaa cadayga markaa isticmaalaysid hee inaa midig isticmaasho gacanta midig ayaa kuu sunnaa buu ku yiri waxaa kaloo kuu sunnaa laftigiisa inaa midig ka bilowda cadayga markay cadeeyanaysidna ayadana waa kuu sunnaa nuqdadaas waa nuqdada afar nuqdada afaraad waxaa weeye markaa al araaku awalan cadayga lagu cadayana noceeya al araaku geedka araaga la yiraahdo waa geedkii carabtu cadayga caadigaan garanayne awlaahu asagaa ugu mudan awlaahu asagaa hee ugu mudan in lagu cadeeyo xagga maxaa kuu soo baxay dee geeda kaloo waa dhici ka kardha carabtu ku cadeyn jirta jiro cadayay ku cadeyn jirta araagga la yidhaahdo timirtay ku cadeeyen jireen laan kasta oo udgoon oo geed udgoon laga jaray oo aan dee mushkila u keenayn waa ku cadeeyen jireen waa fahamta soo maa waay marka maxaa ugu fiican ugu fiican buu yiri shekh raxim allahu tacaala marka dad soomaalidu cadayo badan bay ku cadayata geedka ku cadayataa meeraxda qaar baa iska caday soo maa meeraxda qaar baa iska cadaya geedka loo cad ma jira ya magaciisa geed talaal haye mid kale hindiga qaar baa ku cadayda inkastoo aada u khareer badeeye haye raqayga qaar baa ku cadayda marka geed geedahaasoo dhan waa lagu cadayn karaa wax kasto caday yani laan khasab maaha wax kasta waa lagu cadayan karaa lakiinse maxaa ugu mudan al araaku baa ugu mudan wey maradii macta haddaa qofku mariyo ilkihiisa caday bay noqonaysaa ha ah. <laughs> laakiinse waa in kan ugu fiican qofka uu qaato wayustaxabu waa la sunneeyey al baa la sunneeyey indhakuulashadiiugu tiran watiran qaab isdheer tira isdheer wadahin wadahin subko subko haa qibban haa si isdhaafa wadahin subko qibban qibban subko maxaa laga wadaa yacni marso eh, tintaada shallaysyacni dufan ismari weeye kareema ismari kaa ismari wadahin baa laga wadaa yaa wadahin subkohee qibban si isdhee yacni si kala tagsan yacni si isdhaafsanoo aan joogto ahayn buu ka wadaa wadahin subko qibban si isdhaafsan u subko oo qib waxa weeye alqibbu waxa weeye qofku inuu mar subkado kadibna uu xoogaa subkashadii iyo wuxuu marsaday iska daayo ilaa ituu marsaday ay ka qaalayso qibban saasaa laga wadaa warkaa ma ku dhacay yaa an yadahina uma yatruka xataa yajifa saas wey qibka la sheegay markaas si isdhaafsan baa laga wadaa wadahin subko qibban si isdhaafsan u subko weeyaan waqallim iska guroo iska jar dufran cidiyihii iska jar cidiyihiina hee iska gooo iska jar weeyaan waayahay intaana wuxuu noogu sheegay dhowr masalo masalada kooda waxaa weeye igtixaalku inuu sunno yahay buu tilmaamay kow oo dee markii xanuun loo marsanayay marka kaleba labo habka loo marsanaya inay tahay tiro isdheer oo tanna saddex midigtana saddex jeer aa marsanayso bidixdana saddex jeer carabtuna ragii dumar waa marsadaan indhakuusha warkaama idin dhacay arrinkaas masalada saddexaad waxaa weeye xaggii subkashadau kuusoo galayo wuxuu ku yidhi raximah tacaala waqti ka waqti xasba alxaaja hadba baahidaadu intay tahay hee subko haa oo dee maanta markaa subkato saacadda dambe uu marka ku xigto uu kaa oo u baahato mar labaad hee subka haddana ee waxaan tiruraha isaga dhigin wey macnuhu markaas wardhab maa masalada afraad uu shiikhuu tilmaamay waxa weeye qofka inuu cudiyaha iska jaro yacnii shiikhu markuu cadayga kasoo hadlay cadaygu weesaduu la xiriiraayo sunnooyinka weesaduu ka mid yahay cadaygu soo maa yaah kuwan kalena xaga ka soo galeen marna hadduu cadaygii sheegay kuwanna maadaama ay dee fitradii ay isla wadaagaan uu kusii dabaqabtay uu kusii dabaqabtay laakiinse shuruuddii si toosa ah, salaadii xiriir dahaaradii xiriir toosa ah lama yeelan karaan waa dhici ka dhacde ciddiyii hadday dheeraadeen inay salaadii weesadii ka hor istaagaan qofka soo maa wantif wantif raf rif dhe rif haa rif liibtin kilkiladiina rif tintii ku taalay wa yuqasu waa la gaabiyaa ashaaribu shaarbihiina waa la gaabiyaa waxliq xiir alcaanata timihii hoosana xiir intaana waa masalo dhowr masalo ku sheega wantif iska rif liibtin kilkiladii tinteedana rif wa yuqasu waa la gaabiyaa ashaaribu tintii shaarbahana waa la gaabiyaa oo ayada inaad xirto waxaa ka fiican hee inaad gaabiso ilaa bashintii ee jirkii tinta kusoo baxaysa ee soo muuqato gaabintu wa halkaa inay gaarsiisaa la rabaa in hadday xiirto salax ka xiirtana inaa gaabisaa ka wacan suu shiiku hadda tilmaamay waaya walcaanata mafcuul soo hormare wey waxliq xiir alcaanata tintii hoosan iska xiir walkhitaanu waa muntada cusub walkhitaanu gudniinkii waajibun waa mid waajib u noqday walkhitaanu gudniinkii waajibun waa mid u waajibay libaaliqin kii qaangaarka ahaa buu u waajibay baaliqaasoo qadaca jaray saatira kamratin haa haragii wax asturayay jaray wal wax isimkii watana jaray min unthaa dhadigii xaggiisii <laughs> kitaabka sifican u fiiriya kitaabka adduun badan buu israacinayaa gabay baa la yidhaahdaayo wuxuu u baahan yahay in horta erayada la kala guro wantif liibtin waa jumlo intaas wa yuqasu shaaribuna waa jumlo kale walcaanat ixdna waa jumlo kale waalkhitaanu waajibun libaaliqinna waa jumlo saatira kamratin qadaca walisma min unhaana intaan waxay ku xiran tahay baaliqii saa ola soco marka waalkhitaanu isgudidii waajibun waa mid u waajibay libaaliqin buu u waajibay mid qaangaaray warkaama ku dhacay qofka hadduu qof weyn yahay uusan gudnayn waxa waajib ku ah inuu isgudo rag iyo dumarba baaliqoo baaliq muxuu baaliqaasoo heeh qadaca baa u keenaysaa xaggaa u bood qadaca jaray saatira kamratin haraggii wax daboolayey ama kamradii wax daboolaysay kamra waxa weeye buryaqab baa hebel waa buryaqab yacni haraggii magaranaysaa dikarka inta hore daboolayey baa saaran haraggaas marka waxaa la dhahaa camra baa ladhahaa camra maxaa sooma lagu dhahaa yah ma aqaan soomaaliya ha xaragaas yaroo dee dakarka saaran oo intaan intaan markii ilmaha la gudayo laga jaro xuub xuubkaas weeye waaye kamra kamrata saatira kamratin qadaca saatira kamratin wey macnuu baaliqaasoo yah canjaf waaye <laughs> libaaliqin kaasoo walkhitaanu gudniinku waajibun waa mid u waajibay yuu waajibay yuu waajibay ilawad libaaliqin buu waajibay baaliqa waa baaliqee baaliqaasoo qadaca jaray muxuu jaray baaliqu saatira kamratin haa haraggii wax asturayay jaray wal ismana jaray baa dhahaysaa wal wax magaca watana jaray min unthaa dhadigii xaggiisii oo ninka intaa haligaa baa la jarayaa soo afka hore usoo baxo markaa waa ninkii dumarkana maxaa la samaynayaa wax magaca gudniin wata wax magaca gudniin wata axaadiis maxay tilmaamaya ursii wax magaca gudniin wata baa laga jaraya markaa waa soo ordha maa taasoo asna tilmaamay ee sida ninka dee adduun badan la goosan mayo wal isma wax magaca nin wata wax magac gudniin watana jar intaas walisma inay korka jeedid yah waxay ku cadfan tahay saatira bay ku cadfan tahay qadaca jaray saatira kamratin xuubkii wax asturahayay walismana jaray wax magaca wata xagee ku jaraya min unha dhadigii xaggiisii halkaana labaduba wuxuu shiikhu tilmaa inay waajib ku tahay raggiina in la gudo dumarkiina in la gudo madhabkuna saasuu qabaa labada waajib bay ku tahay saa oo la soco marka raggiina intaasaa laga jaraya dumarkana dee wax magacii gudniin waa la guda la dhihi kara ayaa laga jaraya fircoonigii maaha wa yukrahu waa la karaahiyeystay alghazacu fooddii baa la karaahiyeystay tanazuhan eh, hufnaan ahaan yacni karaahiyo aan xaaraan ahayn ayadana ma garanaysa waa kara yani foodu xaaraan maaha buu yidhi waa karaahiyo karaahiyada laba karaahiyo tansiih iyo karaahiya taxriim karaahiyo xaaraan ah iyo karaahiyo aan xaaraantii gaarsiisnayn mukrihi waa soo tilmaamay sooma ahayn alikraah waataan soo tilmaamay almakruuh somaana soo qeexin makruuh maxaa weeye qofka hadduu ka tagana dee lilaahi ooga tagana ajir buu ka helaya hadduu sameeyana dembi karaaci mayso makruuh saas sooma ahayn yaa foodii shiikhu marka xukunkeeda wuxuu ku yidhi wa waa la karaahaysta alqazacu food food waxaa la yidhahdaa qofka tintiina qaybna xiro qaybna daysto food weeye ha ha inuu qaybna xiro qaybna daystaa food la yidhaahdaa walakhdu qayb in la jaro ayaa karaahiyaa min jaanibi canfaqatin canfaqadii geesaheedii canfaqa tintaas canfaqa ku jira canfaqadii geesaheedii yaa inuu googooyana karaahiyo weeye wa lixyatin wa jawaaniba lixyatin garkii geesihiisina inuu jarjaraana karaahiyo weeye wa xaajibin sunniyihii geesiheediina inuu jarjaraa karaahiyo weeye xaaji sunnaha maa ha sunnihii inuu geesahan ka soo dhuudhuubo soo jarjaro soo ayaduna karaahiyo weeye buu sheekhuyi raximullah wa xalqu shacari imra'atin haweenay tinteedii xiirin la xiiraana karaahiya weeye waraddi tiibin udgoon inaa celiso warayxaanin carfoon inaad celiso calaa man cid ku celiso yuhdii kuu soo hadeeyeyna karaahiya weeye waxaramuu way xaaraantinimeeyeen khidaaba shacrin tin in lagu dabooqo bisawaadin lagu dhawaaqo ama bisawaada lagu dhawooqo ayaa xaaraantinimeeyeen lirajulin bay u xaaraantinimeeyeen ninkii wa wamra'atin iyo haweenaydiiba laa liljihaadi jihaadkii looma diidin ha jihaadkii ee looma diidin asaga haya sideed mas-uuluu ka hadlay kow muxuu ka hadlay wanti fili ibtin waan kasoo sheekeen qofku inuu iska rifaayaa u wacan haddii ku adkaag tahay oo dhib uu kala kurmayana ama xasaasiyad ku qabana inuu iska xiiro ayaa u wacan masalada labaad maxaa weeye eh, shaarbihii in la iska gaabiyo ayadana waa masaladaas in la gaabiyo ayadana waa masalo masalada saddexaad maxaa weeye in qofku tintii hoose iska xiiro khitaankii inuu waajib yahay buu shiikhu noo sheegay intaa khitaanka ka horeysa hal masale isku noqonayaanoo waa fidradii weeye waxyaabihii qofka laga rabay oo sunnaha inuu la yimaado masalada labaad oo shiikhu ku sheeg waxa weeye khitaankii wuxuu yidhi waajib weeye cala adakri wal unthaa shardigu ku xihay maxaa weeye muxuu ku xihay libaaliqin kii qaangaarkaha ah, kii asagoo buriyaqaba qaangaar noqday in la gudo ayuu shiikhu tilmaamay inay waajib ku tahay waaya soo mujeedid arrinka saddex muxuu kaloo tilmaamay sheekh raxima allahu tacaala habka loo qofka loo gudayo buu tilmaamay raxima allahu tacaala ninku suu yahay iyo dumarka sida loo gudayo masalada saddexaad oo sheikhu ku daray maxaa weeye qazaci karaahiyata taxriimna inaysan ahayn karaahiya tansiih inay tahay ayuu sheikhu tilmaamayoo qofkii dee hadduu sameeyo shay makruuha inuu ku dhacay laakiinse xaaraan uusan ku dhicin oo makruuhnimadaasi saddex siyaabood baa keenay bay yidhaahdeenoo kow tashwiih inay tahay khilqadii ilaahay abuuray in la foolxumeynayo inay makruuhaas cilada keentay inay tahay waa dhici kadha bay ama wax kaloo dhici kadha bay yidhahdeen tashbiihan lilyahuudi ziyulyahuud weeyaan habka yahuud u labisato weeyaano u timaha u xirato ayadana in loo ekaaday darteed karaahiyadu inay keentaan dhici kadha warkaas wardha maah amase waxay yidhaahdeen ehlu sharka baa sidaa u xiirta ehlu sharka baa sidaa u xidha marka saddexda jeer waxay keenayaan shay inuu karaahiya noqdo ayay keenaysaa weeye markaas warra maa waaya wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay raxima allahu tacaala ninkii inuu tintii canfaqada ahayd ama tintii garka ahayd ama tintii ahayd xawaajibtii waa laga siman yahay in ma garanaysaa qaygeesaha laga soo xodo aydan shiikh wuxuu karaahiya weeye wuxuu kaloo tilmaamay qofka dumarka tinteeda iska xiirtaa inay karaahiya tahay maxaa yeele waa ziinadeedii qurux ka mida qybqayb ka mida ah weeyaan qayb ka mid ah weeyaan oo inaad xirto waa karaahiyo xaaraan ma gaarsiisana laakiin hadday dee xanuuno iyo belo tahay hawl iyo ku timaado markaas dee ciladii karaahiyadu insho ka baxaysaa weeye muxuu kaloo shiikhu tilmaamay masala la yaab wixii udgoonku ciddii udgoonkuu keenta inaad celisaa hee waa karaahiyo inaad ka qaadato ayaa ayaa hadduu eebba kuu ronaado kuu wacan oo muxuu ku yidhi sheekhu raxima allahu tacaala waraddi waraddi xagee ku xiran tahay marka yaa waraddi tiibin sumusan ku dhihin yaa waaya wakaa mudaaf baa loo soo qadarayaa suu sheikhu tilmaamay raximah allahu tacaala muxuu soo qadaray midyahayaa idinka waa in wax loo soo qadaraa si loogu cadfo shay gudan baa la keenayaa wa yukrahu waa la karaahiyeystay maxaa la karaahiyeystay ixdaathu raddi oo kale ixdaathu raddi tiibin shay udgoon celin la celiyo qofka inuu soo kordhiyo ixdaat waa in marka shay mudaafa meesha la keeno weye marka radin mudaafiye bay noqonaysa mudaaf ilayh oo mudaafkiisu meesha ka maqan yahay marka ixdaad waa dha keeni karnaa ama haddaan erey kaloo ka haboon u keenana waa caadi wa raddi tiibin wa ixdaai raddi tiibin shay udgoon celintiis qofku inuu soo dariyo hee ayadana karaahiya weeye warayxaanina waa ku cadfan tahay calaa man lagu celinayo yuhdii kuusoo hadiyey waxarama way xaaraantinamen khitaaba shacrin bisawaadin lagu dhabooko lirajulin bay u diideen wa imra'atin laa liljihaadi jihaadkii looma diidin in cadowga hadduu cadowga arkayo kun aday oo wada ciraysan dee wuu kusoo dhiiranayaa marka waa in madaxa loo mariya bay yidhahdeen si madow jir intinta u madoobaado niman dhallinyara ina dagaalka ku jiraan loo moodo taa marka liajli ljihaad baa karaahiyadii meesha uga baxday mooyaane hee what car? Hmm? Hmm? laa liljihaadi jihaadkadii a ogolaanay buu shiikhu ku yiri wixii faahfaahinteeda iyo masaaishan masaa'il kollay dood doodo badan baa ka taagan baa dhici karta laakiinse madhabka hadda muxuu ku yiri waa la diiday isticmaalu muxuu yiri shiikhu waxaramuu khitaaba shacrin bisawaadi waa la lilrajuli wa maxaa loo ogolaya kale laa liljihaadi marka xaggaasaa qabsanaysaa arday maadaama aad tahay laynka kitaabka kuu jeexaya qabso waagii adugu aad kala gurato oo aad magaranaysaa wax badan ku kala baxaan waa mas'alo kale warka waa kordhax soo maa halkaasaa ku dhegaysaa fiqiga masaladu saasay qabtaan daliil la-aanna maaha daliil la-aanna mas'alo kastoo aan marno oo xaggan ku taalla asalxadiisa iyo aayad bay dusha u saaranta warkaas warra maa marka waa cidla taagan hee ma jiraan wey wax cidla taagan ma jiraan wey sheikhu marka tacaadii buu usoo qadaray tacaadii raddi tiibi <laughs> marka ixdaad waa isku mid waa keeni kartaa adu waxaa keenaysaa eray ku haboon magaranaysaa oo mudaafu noqda meeshii baabulwuduui weesadii buu baabu yahay baabkan wuxuu baabu yahay alwuduui weesadii weese maxaa la yidhaahdaa alwaduu iyo alwuduu baa jira xamed maxaa kala jira alwaduu iyo al wow godan iyo wow kordhigan hadduu wow godan yahay waa ficilkii shaqada meesha ka socoto wey kaa weesaysanayaa alwuduu wey waa alficlu haddii la kordhigana waa biyaha laftigooda jirkan caagaayo biyaha maxay noqonayaan sheekh ismaaciil maxaa magacaaga xasan biyaha maxaan dhahaynaa waa u kordhigaysaa waduu weesada lafteeda maxay noqonaysaa waa u gudaysaa wuduu weesaduna waa wuduu biyuhuna waa waduu warkaasoo war dhammaa waaya marka isticmaalu lmaai fii acdaa'in makhsuusatin muftataxatan binniyati waa in biyaha loo isticmaalo meelo gaar ah iyadoo niyaddana lagu bilaabayo muujibuhu ay asbaabuhu baa dhahaysaa muujibuhu waxyaabaha keena weesadu alkhaariju waa kii kasoo baxaya min sabiili hayra min sabiilin kasoo baxaya wey wadadii ama cawradii kii kasoo baxaya wey hayra maniyin mani keyrkeed xaal uu yahay khaarijkaasi manidaasoo muujibi taksiili qubeyska tii waajibinaysa ahayd saa u dulmarana fiili muxuu ku yidhi shiikhu muujibuhu muujibuhu ay asbaabuhu baa laga wadaa muujibuhu muujibul wuduu'i ay asbaabul wuduu'i weysada waxyaabaha keena ama waajibinaya alkhaariju kii kasoo baxayay min sabiilin kasoo baxaya wado dewaa wadadii cawrada ahayd kasoo baxayay marka lama kala gurin wuxuu doona ha ahaado hayra maniyin mani keyrkeed xaal uu yahay kaa soo baxaya manidii laftigeedii baa shardi lagu xiray manidaasoo muujibi taksiili qubeyska tii waajibinaysa ahayd marka wax kastaoo ka soo baxay sabiileenka weesay waajibinayaan ama weesay keenayaan ama weeshe sababteed waay markii laga reebo manidii manidaasoo ahayd manidii baa nooc yeelatay manidii qubayska waajibinaysay marka xagga maxaa ka soo baxay waxaa jira manihee aan qubays waajibinayn waaya marka halkan sheikhu laba masalo ku sheegay masalada koowaad waxa weeye meeshaas waxyaabaha muujib in laga wado asbaab in laga wado ayuu sheikhu ku tilmaamay raximah ullahu tacaala mas'alada labaaduu sheikhu ku tilmaamay waxaa weeye qeybta koowaad oo ah waxa alkhaarij min asabiileyni inay wasaday jebinayaan wuxuu ka soreeya markaa almaniyu lmuujibu lilgusli oo maxay tahay manidaas waa manida qoro haddaad tacriifkeeda rabtid maxaa dhahaysaa almaniyu lmuujib lilqusli waa tee waa maniyu shaksi nafsahu maniyu shaksi nafsihi alkhaariju minhu awala maratin maniyu shaksi shaksiga manidiisi weye nafsihi laftigiisa laftigiisa manidii ka imaanaysa hee weeye taasoo alkhaariju ka soo baxaysay minhu isaga awala maratin ha marka ugu horeysaba manida ka imaanaysa oo isagu leeyahay ayaa almaniyu lmuujib liqusl noqonaysa marka almaniy muujib liqusl maxaa ku baxaya gabadhii intuu ninkan u galmooday aan ayadu mina aysan ka imaan laakiinse tiisii xedhow ee ka soo baxda gabadhii ayaduna ay ogtahay teedu inaysan imaan manida ismaayadaa iska leh maya waa manidii cid kale leedahay soo maa taasoo kale markaa almaniy lmujli lqusli ma aha taasoo kale markaa alkhaarij min asabiil bay ka mid noqonaysaa warkaama ku dhacay leenkaasay gelaysaa weye marka masalada masale fiqiye qofkii macataa yani haddii macataa qofku khalad intuu ku dhaco qoftii gadaal ooga tago hadhow manidiisa ay ka timaado masalada diin ahaan waa masalo xaaraana laakiinse markii fiqi loo eego manidaasi manideedii miyaa maya waa maniyu kayri sooma ahayn taasoo marka qof ka soo baxdo waxaan leenahay waa waa alkhaarij min asabiil bay gelaysaa maniyu lmuujib lqusli noqon mayso wey kada sidaasoo kale waxaa sababaya weesadii zawaalulcaqli caqligii inuu tago inuu caqligii tago laa binawmin laa binowmin hurdo kii ku tegayey ma aha laa binowmi kulli mumakkinin mid kasta oo mumakkinin xasliyey maqcadahuba u qarsooneh salkiisa ku xajiyey dhulka hurdadii uu seexday yaah ku buri mayso weesadii walamsu mra'atin haweenay xaggaan ma ku joojinaa darsiga yaah Ah, xagaa kushuushiya bilahi towfiiq wsal allah wasalam calaa nabiyina maxamed waala sabi ajmaciin xoogaa waqtigii baa naga dhaca kaas bilaabi doona